alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamed wcala ali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiiska laba boqol iyo afar iyo labaatan can caliyin anahu utiya cala baabi alraxabati fashariba qaa'ima cali radia allahu canhu ardaah utiya calaa baabi araxaba yacni waxaa loo keenay biyaa loo keenay yacni utiya biinaa'in fiihi maa baa macnuhu u dhacay calaa baabi meel ballaaran oo marka waxa weeye garoon ahayd albaabkeeda ayaa lagu keenay waa raxabat ilkuufa bannaan ay lahayd marka waxawe kuufa fa shariba qaa'ima markaasaa wuxuu cabbay isagoo taagan ayuu cabbay xaal uu taagan yahay ayuu cabbay yani biyihii lama fadhiisana taagni buu ku cabbay fa qaala dabeedna wuxuu yidhi cali ina naasan yakrahu axaduhum an yashraba wahuwa qaa'imun dad baa waxay midkood karaahiyaysanayaa inuu cabbo isaga oo walxaal huwa qaa'imun uu taagan yahay inuu cabbo ayuu karaahiyaysanayaa wa innii ra'aytu nabiya sala allahu alayh wasalam anna waxaan arkay buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam oo facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii facaltu yacnii ficil la mida ficilka iga aragteen inaan samaynayo facala sameeyey kamaa ra'aytumuunii ay milu ladii ra'aytumuunii yacnii kaa iga aragteen oo kale isagoo samaynayaan arkay facaltu yacnii kaan sameeyey kaa iga aragteen oo kale isagoo samaynaya ayaan arkay xadiiskan waxaa laga qaadanayaa in taagnida lagu cabbi karo biyaha in taagnida lagu cabbi karaa laga qaadanaya wakada wixii kale la cabbayaana waa la mid ama caana ha noqdaan ama wax la mida ah ha noqdaan laakiin sunnadu waxay tahay waa in fadhiga lagu cabay sunnadu tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam haaliban wuxuu ku cabbi jiray fadhiga laakiin marmar buu wuxuu sameeyey inuu taagni ku cabbiyo waxaa soo arooray axaadiis reebaysa in taagnida lagu cabbo oo nabigu calayhi salaatu wasalaam uu reebaayo uu leeyahay taagnida ha ku cabbina weliba waxay ku darayaan axaadiista qaarkood waman nasiya falyastaqi sida xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey intuu nabigu reebay calayhi salaatu wasalaam in taagni lagu cabbo ayuu wuxuu ihi kii ilaawaa ha iska matajiyo kii ilaawee taagni ku cabbaa ha iska soo matajiyo xadiis kale wuxuu sheegayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu arkay nin taagni ku cabbayo dabeedna uu yidhi ma jeceshahay in bisadi kula cabto marka adigu zajri ayaa soo arooray siyaalo kala duwan loo tilmaamay culamada qaarkood waxaa dhacday inay markaa yidhaahdeenba inkastay aada u yar yihiin yacni taagnida in lagu cabbaa innaga inuuma bannaana tan nebigana waxaa lagu xambaarayaa khusuusiyo wejigaa weliba sheekh albani laftiisu waa maray waa si looga horreeyo ibnu xasmi iyo qolyahaas baa ugu horreeyey jamaahiiru ahlicilmi waxay haddaba maraan eh, in marka ay bannaan tahay bacdi waxay ku tageen in nahyiga la nasakhay laakiin badanka culammadu waxay mareen in jamci aad masaladal ay ku sameeyeen oo kulmiyeeno ay yidhahdeen nahyigana waxaa lagu xambaarayaa karaahiyo in laga fiican yahay oo ayna fiicnayn inay khilaaful afdal tahay oo makruuh tahay karaahatu tansiih cabbitaanka uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku cabayna waxaa lagu xambaarayaa jawaas bannaanaansho inay bannaan tahay inuu ku caddeeniyo sida jamaahiiru ahlicilmi maraan waa saas shawkani kitaabkiisa nayl awtaarka qaacidu ku celceliyaa ku saabsan uu yidhahdo madaayiq badan baanu kaga baxnay iyo meelo badan oo cidhiidhi ah qaacidada uu ku celceliyaa waxay tahay inuu yidhi waxa weeyaan haddii uu soo arooro qowl nebiga calayhi salaatu wasalaam uu wax reebaayo kadibna ay dhacdo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu sameeyo isba caaridi maayaan laba shay oo iska hor imanaya maahee nahyigana waxaa la odhanayaa ummaddu u yaallaa annahyu lilumma waa xukum iyaga u yaalla ficilka uu nebigu sameeyeyna khusuusiya lagu xambaarayaa oo nahyigaas uu nebigu reebay kadibna la yimi ayaa daliilu khusuusiyihii noqonaya daliil kale uma baahnaba wuxuu odhanayaa qaacidadaas madaayiq badan iyo meelo badan oo macaarika ah oo cidhiidhi aban kaga baxnay marka labada isma caridaya alqowl caamu lilumma yani walficlu wa khaasun binnabiyi sala allahu aleyh wasalam ficilkuna nebigu khaas ku yahay waa khusuusiyo sheekh albaani isagu qaacidada caam uma qaadan laakiin waxa weeye alxaadiru muqadamun cala almubiix ayuu maray oo daliilkanna waa reebayaa kanna waa bannaynayaa qaacidaduna waxay sheegaysaa alxaadiru muqadamun cala almubiix ka wax xaaraantinimaynaya ee diidaya ayaa laga hormarinaya ka bannaynaya laakiin jamaahiirta culammadu waxay leeyihiin arringa ku saabsan waxa weeye tarjiixu waa dambeeyaa dee waxaa horreeya marka hore jamciga labada daliilna inta la kulmin karo tarjiix xaggii looma kaco iyo nasakhaad la ysku nasakho waljamcu waajibun mata maa amkana ila falilakhiiri naskun buyina adilada la kulminayo o la jamcinayay labadii daliilba waa lagu wada camal falayaa laakiin haddaan la jamcin in la yidhahdo waa naasikh iyo mansuukh ama la yidhaahdo waa la kala arjaxayaa mid baa la qaadanaya lagu camal falaya kii kalena waa laga tegaya dee labadaba la wada camal siiyaa habboon oo horraysa icmaalu daliilayni macan awlaa min ilgaa'i axadihima marka jamciga muqadam ah marka jamci maqbuul intuu suuragal yahay looma kaco tarjiix calaa kulli xaal waxaa saxan sida jamaahiirta culammadu mareen baa saxan oo waxa weeye in taagnida lagu cabo waa laga fiican yahay waa se bannaan tahay sunnada iyo afdalkuna wuxuu yahay in fadhiga lagu cabo saas aawadeed baa xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi idaa rumta tashrabu faqcu tafuz bisunnati safwati ahli alxijaazi waqad saxaxuu shurbahu qaa'iman walakinahu libayaani aljawaazi haddaad u qasado cabbitaan aad wax cabbayso fadhiiso oo fadhi ku cab haddaad saas samayso waxaad ku guulaysanaysaa ahlulxijaaj ciddii xulka ahayd ee yacni markaa laga soo xulay ee wanaagsanayd sunnadiisii bimacnaa wuxuu u jeedaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam sunnadiisii baad ku guulaysanaysa waana saxiixiyeen culammadu inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam cabbay isaga oo taagan ha yeeshee waa bannaanaansho caddayn la caddaynaayo u sugnaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam nisbadiisa uma ahayn karaahiye uma ahayn waayo waajib buu gudanayey sida xadiiska soo socdaba aynu ku arki doonaa in allah waxaa kaloo ku sugan xadiiska shay marka waxa weeye sunnada khilaafsan ama shay qalada hadday dadka qaarkood yidhaahdaan ama ay sameeyaan in lagu inkirayo oo saxda loo caddaynayo daliilkeedoo loo sheegayo waxaa kaloo laga qaadanayaa dadka qaladkooda la caddaynaayo inay laasim ahayn in la magacaabo mar walba laba dariiqaa jirtaa dariiqo waa dariiqo tacyiin ah oo ciddii la sheegaayo dariiqana waa dariiqo si caama arrinkii loo inkirayo aan se la magacaabayn taasna nebigu calayhi salaatu wasalaam waa isticmaali jiray calina halkan waa isticmaalay maa baalu aqwaamin yafcaluuna kada wa kada maa baalu aqwaamin maa baalu aqwaamin axaadiis badan ba kusoo aroortay waa inkaar min hayri tacyiin nebiga aad bay ugu badnayd axaadiistiisa oo marar badan saasuu sheegi jiray maa baalu aqwaamin yashtariduuna shuruudan laysta fii kitaab illah maa baalu aqwaamin yarfacuuna absaarahum ila asamaa yani maxaa dad xaalkoodu yahay iyagoo salaadda ku jira indhahooda markaa cirka ku taagayo sare eegaya yacnii axaadiis badan bay kuso aroortay halkanna wuxuu uhi inna naasan yakrahu axaduhum an yashraba wahuwa qaa'imun ma magacaabin haddaba marka tacyiinka lagu samaynaya waa goorma waxay yidhaahdeen culammadu hadday xaaja keensato tacyiinkaa oo ciddan in lagu kadsoomo laga baqaayo ama cid waxa weeye markaa fasaadkeedu badan yahay yahay ama si gaara in loogu kadsoomo laga baqayo wakhtiyada qaarkood hadday xaajadu keensato markaa waa la magacaabi karaa laakiin haddii kale waxaa lagu kaaftoomayaa yani ibhaamkaas asheekh muqbil ibnu haadi alwaadici fii bacdi kutubii wuxuu ku sheegay isagoo masaladan markaa tilmaamaya ayaa wuxuu yidhi yacni in markaa hadal macnihiisu ahaa lafdigii ma hayee in waxa weeye marka cidi la naqdinayo in la duuduubo aan marka waxa weeye markaa ciddii la cayimin ida lam yalzam itacyiin tacyiinku haddaanu laazim noqon xaajo gaare ah haddaynay keensan in layska duuduubo layska ijmaaliyo baab noocaasuu markaa guntay fii bacdi kutubi dabeedna marka waxa weye wuxuu soo arooriyay axaadiista aynu sheegaynay mabaalu aqwaamin iyo tilmaamays marka ariiqada badnayd tan bay ahayd laakiin taa haddii xaajo khaasi keensato ayuunbaa loo kacaya xaggeeda xadiiska laba boqol iyo shan iyo labaatan can abi hurayrata radia allaahu tacaala canhu qaala naha nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu reebay can ishurbi min fami asiqaa'i waalqirba cabbitaanka laga cabbayo min fami asiqaa'i yacni qarbadka afkiisa laga cabbayo asiqaa waa harag markaa biyaha lagu shubto waa qarbadun weeye iyo waalqirbati qarbadka laba shay isku mida ah la ysku cadfay cadfu tafsiir baa la yidhahdaa yacni cadaf tafsiir looga jeedo oo lasii caddaynayo marka asiqaa iyo alqirba waa isku mid macnaa qarbadkii ayaa naaskiisii afka la gashanayaa dabeedna markaasaa laga cabbayaa taasuu nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo reebay wa an yamnaca arajulu ninku inuu u diido jaarahu dariskiisa inuu u diido an yaqhrisa inuu ka taagto khashabatan loox inuu ka taagto fii jidaarihi gidaarkiisa inuu ka taagto inuu u diidana nebigu calayhi salaatu wasalaam waa reebay xadiiskanna bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey wuxuu xadiiskani tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu reebay qarbadka naaskiisa in laga cabo ficil ahaanna nebigu waa sameeyey calayhi salaatu wasalaamoo qarbad soo laalaado in nabigu calayhi salaatu wasalaam naaska afka geliyey dabeedna marka uu ka cabayna taasna waa sameeyey marka sidii waxa weeye soo aragnay masaladii hore oo kale ayaa tan intuu reebay nabigu calayhi salaatu wasalaam haddana sameeyey waxaa looga jeedaa un sida jamaahiirta culammadu ay tilmaameen ficilkuna inuu yahay libayaan jawaaz oo bannaanaanshaha caddaynaya nahyiguna inuu yahay litanziih oo karaahatu tanziih u faa'iideynayo macnaha laga tilmaamaya saas yada weeye saasaa lagu kulminaya marka karaahiye weeye in naaska laga cabo qarbadka laakiin wax lagu shubto deedna waxaa la cabo weel inta lagu shubto weelkaa laga cabo bay noqonaysaa sida fiican saasay noqonaysa culammadu waxay yidhahaan waxyaalaha loo reebaayo waxaa laga yaabaa in bahal iyo wax ku jiraan baa dhici karto deed markaysaa qofkii wixii ay caloosha u galaan ixtimaalka qaar baa keenay calaa kulli xaal yani say doontaba ha noqotee yani waxa weye waa mid laga fiican yahay si in lagu cabbo oo karaahiye ay tahay laakiin nebiga nisbadiisa karaahiye uma ahayn isagu wuxuu u sameeyey libayaan jawaas oo waajib buu gudanayo xukm sharciga oo caddaynayey mar haddii xukun sharciga caddaynaayo waajib inuu gudanayo noqonaysaa yaa ayuha arasuulu balliq maa unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballaqta risaalatah marka risaaladii dadka uu gaadhsiinaayey ee sharciga u caddaynayey bay ka mid tahay marka isaga waxay u ahayd qurbo isaga nisbadiisa karaahiye uma ahayn wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi fasaara fii jaanibihi min alqurab kannahyi an yushraba min fami lqirab saaxibulmaraaqi waa ka odhanaaya waqhtiyada qaarkood waxaa dhacda nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu sameeyo shay makruuha wa rubbamaa yafcalu lilmakruuhi mubayinan annahu litanziihi isaga oo caddaynaya inuu nahyigu tanziih yahay oo karaahatu tanziih looga jeedo ya aanu taxriim ahayn aanu taxriim ahayn fa saara fii jaanibihi min alqurab kanahyi an yushraba min fami lqirab markaasaa isaga nebiga nisbadiisa iyo dhinaciisa waxay u noqotay shay qurbada iyo cibaadada ka mid oo rabbi ugu dhowaanayo ya kanahyi an yushraba min fami lqirab waa sida marka waxa weeye reebista nebigu reebay calayhi salaatu wasalaam qarbadada naaskooda in laga cabbo afkooda haddana uu sameeyey samaynta uu sameeyey karaahiye isagu ma samayn isaga nisbadiisa karaaho ma ahayn waajib buu gudanayay waajib waajib mar hadday caynkaa tahay isagu waxay ahayd qurbo uu rabbi ugu dhowaanayay ahayd isaga nisbadiisa makruuha ma karaahiye uma ahayn waayo dee siduu odhaah nebigu wax ugu caddeeyo oo dadka ugu gaadhsiiyo oo ugu bayaamiyo ayuu ficilla ugu caddeeyaa tabyiinkii iyo balaaqii ficilkana waa ku dhacayaa siduu odhaahda ugu dhacayo saas aawadeed ayaan isaga nisbadiisa karaahiye aynay u ahayn nebiga calayhi salaatu wasalaam marka sida fiicani waa in marka waxa weeye weel lagu shubto lagu cabbo hadduu marka waxa weeye weel xataa waayo wuxuu samayn karaa gacanta inuu ku shubto naaska intuu qabto dabeedna marka uusaa ku cabbo tan kale inuu sameeyona xaaraan ma aha waxay noqonaysaa naaska hadduu ka cabbayo naaska qarbadka hadduu kaga cabbayo waxay u noqonaysaa un mid laga fiican yahay noqonaysa masalada labaad ee xadiisku sheegaya waxay ku saabsantahy in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu reebay shakhsigu gidaarkiisa in qofka kale ee deriska la ahi wax ka taagto oo qori ka taagto oo kale inuu u diido ayuu reebay nahyigaas laga reebayaa ma litaxriim ba oo umama diidi karo aslanba mise waa litanziih waxay markaa agsarka culammadu yidhaahdeen nahyigu waa litanziih tanziih baa looga jeedaa waayo xaqu lkhayri xaq cid kale leedahay weeye bitiibi nafsin buu xalaal ku noqonaya ku bannaanaanaya laakiin waxa weeye in la yidhaahdo khasab ba ay kugu tahay yacni waxaweye ta noocaasi adiladii kale caamka ahayd waa ka hor imanaysaa daliiladana marka laysla fahmo waxaa laga qaadanayaa in laga fiican yahay inuu qori ka taagto markaysaa gidaarkiisa oo aanu dhib ku keensanaynin hadduu dhib ku keensanayo dee isagii ka duminayo gidaarkii aanu xamili karayn taas iyadu nahyiga maba soo gelayso way ka hadhays waayo laa darara walaa diraar laa darara walaa diraar laakiin waxaan dhibna isagana ku lahayn qofkii kalena ku intifaacayo oo yaroo saasoo kalea inuu ka taagto inuu u diido inaynay markaa ahayn aynay ku fiicnayn baa laga qaadanaya gidaarka gidaarka lagu qabsanayo hadda ee reeruhu gidaarada isku qabsadaan waxay ku xidhnaanaysaa masaladan haddii la yidhahdo uma diidi karo oo marka waxa weeye qorigii laga taaganayena gidaarka lagu qabsanayaana waa la mid oo gidaarku ka dhaxaynayo iyadoo noocan maa farqi udhaxeeyo oo dee ay kale adag yihiin oo kala weyn yihiin uma diidi karo haddii la yidhaahdo de waxay noqon kartaa marka bedelna kama qaadan karo gidaarka qiimeeyo nuskaygii isiiya markaa ma imanayso laakiin sida saxiixa calaa kulli xaal qiyaaska qoriga looga qiyaasanayana nadar baa ku sugan oo gidaarkao dhan in lagu qabsadiyo qori in laga muto dee faariq baa udhexeeya laba shay marka laysaga qiyaasanayana waa inaan farqi u dhaxayn ya marka koowaad qiyaaska laga qiyaasana in farqa udhexeeya mar labaadkana asal ahaan qorigan inuu ka muto inuu u oggolaado inay waajib ku tahay jamaahiirta culammadu ma qabaan inuu u diido waa laga fiican yahay ayaa markaa jamaahiiru ahlicilmi ay markaa yidhaahdeen oo waxaan dhibna isaga ku in qofka kalena ku intifaacayo inuu u oggolaado ayay markaa saxdu tahay ayaa saxdu tahay marka sidaas aawadeed calaa kulli xaal nahyigu maadaama uu aynu tilmaannay inuu tansiih yahay oo jamaahiirta culammadu sidaa sheegeen waxay noqonaysaa eh, hadduu u diido inaanu ku dambaabayn bedelna inuu ka qaadan karo laakiin inugu tabarucaa tabarruca waa fiicanta waa nooc ixsaan ah nooc ixsaana weeye iyo samafal ah oo inuugu tabarrucaa way fiican tahay eh, khashabahu iyo khashabatan labada mid walba waa loo dabdiyaa khashabatan waxay noqonaysaa qori khashabahuna waxay noqonaysaa qorigiisa yacni qorigiisa marka la yidhaahdo idaafo laga dhigana waxay noqon kartaa cumuum marka qoryihiisuna waa soo geli karaan oo waxa weeye waa mudaafun ilaa mucaraf ayuu markaa noqon karaa yacni markaa markaa noqonaya yani dabdiga hadduu markaa kaasi sugnaado saasaa markaa kaasina weji ay marka u yeelanaysaa waxaa ku soo arooray riwaayaadka qaarkood halkan inoo qoran min fami istiqaa'i walqirba min fami istiqaa'i aw ilqirba marka calaa haada waxay noqonaysaa inuu raawigu un ka shakiyey ma erayga siqaa buu yidhi mise qir buu yidhi dabeedna markaasuu awda isticmaalay oo marka waxa weeye shaki raawigu shakiyey ah ayuu marka isticmaalay yacni markaa sidaas ayuu marka isticmaalay riwaayat jasmina waa soo arooreenoo sida markaa xaafidkuba sheegay qaarna ay ku tihi min fi siqaa'i min fi istiqaa'i qaarna ay ku timi min fami alqirbati aanta kale la socon calaa kulli xaalna waa bimacnan waa bimacnan marka taasna saas yada weeye laba boqol iyo lix iyo labaatan can abi hurayrata radia allaahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul wuxuu abu hurayra yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam xaalu odhanaayo lan yudkhila axadan camaluhu aljanna ma gelinaayo qofnaba camalkiisu gelin maayo aljannata jannada gelin maayo qaaluu walaa anta yaa rasuula allah waxay idhaheen rasuulka ilaahayow xataa adiga kuma gelinaayo camalkaagu jannada miyaa qaala walaa ana ila an yatahammadanii allahu bifadli raxmati waxa uu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam walaa ana aniga ima gelinayo xataa aniga ima gelinaayo ilaa an yatahammadanii allaahu inuu allah igu daboolo mooyaane bifadli raxmatihi naxariistiisa fadligeeda iyo dheeraadkeeda inuu igu daboolo mooye si kale camalkaygu janno ii gelin maa fasaddiduu wa fasadiduu sida wanaaggaah ee saxan la kaalaya oo sawaabkiiyo saxda ah asadaadku waa sida wanaagsan ee qumman weeye ee sawaabka ah wa qaaribuu dhadhoweeya bimacnaa sida sawaabka ah yacni sida ugu dhow ula kaalaya ama dhexdhexaysta ama weji labaad waqaaribu dhexdhexaysta oo acmaasha aad yacni ha u fara badinina si a si aydan uga caajisin hana yaraynina isi dhexdhexaadoo wasata ula kaalaya walaa yatamanna axadukum almowt walaa yatamanna yaanu tamanniyin oo jeclaysanin axadukum midkiina almowta geerida nusakha qaarkood waxay qorayaan ama badanka nusakhuba walaa yatamanayanna axadukum almowt laakiin nuskhada daarulminhaaj waxay qoraysaa walaa yatamanna axadukum almowt nahyi quman ayay qoraysaa ruwaadda bukhaariga soo warisayna badankoodu waxay u soo wariyeen walaa yatamanayanna bay u soo wariyeen kushmihani sheekhii la odhan jiray oo isaguna arwaaddii bukhaariga soo warisay ka mida ayaa isagu u soo wariyey walaa yatamanna macnuhuna waa isla halkii weeye walaa yatamanayanna ma tamaniyaayo ma jeclaysanaayo ma jeclaysanayo ma jeclaysanayo yacni yaanu jeclaysanin axadukum almowt wanafyun yuraadu bihi nahyu inay tahay ayaa markaa ay noqonaysa siday shuraaxdu tilmaamayaan walaa yatamanna axadukum almowt nahyi qumman inay tahay ayay markaana noqonaysa marka macnuhu waa isku midkii buu noqonaya in la yidhaaho waa nafyi u dhacaayo macnihiisu nahyi iyo in la yidhaaho waa nahyi quman imaa muxsinan falacallahu an yasdaada khayraa yacni ima an yakuuna muxsinan ama waa inuu ahaado mid samafalay ahaado imaada dabadeed in markaa kaanada la xadfaa waa si markaa aad bay u dhacdaa marka ima an yakuuna ama waa inuu noqdaa muxsinan mid samafalayo wanaaggii iyo xasanaadkii la imanayo falacallahu an yasdaada khayra waxaa laga yaabaa oo bimacnaa uu rajaynayaa inuu khayr kororsado bimacnaa shaksiga hadduu wanaagsan yahay oo wanaaggii samaynaayo wanaagga la imanayo dee khayr baa u kordhaya markastuu wanaag sameeyo wa imaa musii'an wa imaa an yakuuna musii'a ama waa inuu ahaado mid markaa xumaato samaynaya oo dunuubta iyo macaasida markaa la imanaya shakhsiga labadaa mid unbuu yahay ama waa muxsin oo xasanaadka iyo wanaagga iyo khayraadku samaynaya waa samafalayaa ama waa xumaato falaya hadduu markaa waxa weeye samafalayo markastuu samafal la yimaado ama khayr sameeyo ama camal wanaagsan sameeyo khayr baa usii kordhaya intaa uu nool yahay eh, hadduu markaa yacni yahay mid xumaato samaynayo oo dembi ku jirana falacallahu an yastactib waxaa markaa laga yaabaa inuu markaa raalli ahaansha raadiyo oo uu ku raadiyo towbadda markaa uu toobad keenayo oo dembigii ka noqdo oo ilaahay u toobad keeno taacadiisa usoo noqdo ilaahay dembidhaaf weydiisto istictaabku waxa weeye waa talab talabulcutba waa inuu raalli ahaansho markaa doono uu markaa yani marka uu raadiyo in laga raalli noqdo yani saas raadiyo xadiiska bukhaariiyo muslim ayaa soo wariyey xadiikanna waxa uu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaa sheegay qofnaba jannada inuun camalkiisoo keliya aanu ku gelin camalkiisoo keliya mid jannada ku gelaya ma jiro markaa saxaabadii waa la yaabeenoo markaa waxay dhahan adiguna kuma gelaysid miyaa dabeedna wuxuu ihi aniga laftayda ku geli maayo jannada camalkayga keliya inuu ilaahay naxariistiisa iyo fadligiisa igu daboola mooyaan nusakha qaar waxay qorayaan wala ana ilaa an yatahammadanii allaahu bifadlihi wa raxmatihi sida hore aan akhriyey waa sida markaa nuskhada daarminhaaj ay u qoraysa nusakha kale qaarkood siday u qorayaan waxa weeyaan walaa ana aniguna ku geli maayo ilaa an yatakamadanii allahu inuu ilaahay ugu daboolo mooyaan bifadlihi galladiisa iyo nicmayntiisa wa raxmatihi iyo naxariisiisa marka marna fadligaa raxmada loo idaafaynayaa macnuu wuxuu u dhacayaa raxmaddiisa dheeraadka ah ee zaa'idka ah inuu rabbi igu daboolo bimacnaa igu asturo oo igu galladaysto baan jannada ku gelayaa midna waa la ysku cadfayaa oo inuu markaa waxa weeye ilaahay eh, u naxariisto iyo inuu markaa waxa weeye u nicmeeyo uu ku galladaysto nicmo ayaa markaa macnuhu dhacaya marka waxaa soo aroortay adilada qaarkood oo sheegaysa jannada in lagu gelaayo camalka lagu gelayo sida aayadda allah uu yidhi eh, wa tilka aljannatu uurihtumuuha bima kuntum tacmaluun taasoo jannada waxa laydinku dhaxalsiiyey bimaa kuntum tacmaluun waxa ahaydeen qaar sameeya ayaa laydinku dhaxalsiiyey marka bima kuntum tacmaluun eh, macnahaas eh, waxay daahir ku tahay in camalkii un la sheegay waxaa la mida udkhulu ljannata bima kuntum tacmaluun jannada gala waxaa ku gashaan bima kuntum tacmaluun haddaba see loo kulminayaa xadiidkan iyo aayadaha qur'aankaa see loo kulminaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa loo kulminayaa jannada waxaa lagu gelayaa waa fadliga ilaahay iyo naxariistiisa ayaa lagu gelayaa ama sababtiisaa lagu gelaya sababta fadliga ilahay iyo naxariistiisaa lagu gelaya ha yeeshee guryaha jannada iyo darajaadka jannada ayaa waxaa loogu qaybinayaa bixasabi alcamal kolba camalku siduu ahaa ahlucilmi badani dariiqaasay maraan waana sidaa ka arkaysaan shuraaxda qaarkood inay qorayaan in badan culammada ka midna dariiqaasay mareen dariiq labaad baa jira oo markaa ah in la yidhaahdo maya jannada waxaa lagu gelayaa sababta camalkaa lagu gelayaa oo ba'dan ku soo aroortay aayaadka qur'aanka ah udkhuluu ljannata bima kuntum tacmaluun wa sababiya yacni bisababi camalikum camalkiinna daraaddii ayaa jannada ku gelaysaan marka camalkii wuxuu noqonayaa sabab ayuu noqonaya tan la nafinayana waxa weeye jannada camalkiinna keli idiin goyn maayo camalkiinna keligii jannada idiin goyn maayo marka culamada qaar waxay ka cabbiraan riwaayaadka badankoodu ba waa ka maran yihiine riwaayo markaysaga aan xoog badnayn baa ku soo aroortay bicamalihi xadiiska laftiisa marka culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ba'daas waxaa looga jeedaa baa'u lmuqaabalati waalciwad waa ba'da waxgadashada ama isku beddelka tilmaamaysa bimacnaa camalkiin iyo jannadu muqaabil isuma ahoo isma gadaan ama isuma dhigmaan isuma dhigmaan ee waa sabab camalkiinni sidaas markaa ahlucilmiga qaarkood ayaa markaa tilmaamay waana weji mashhuura oo caan ah oo jamac badan oo culammada ahlu sunna ka midna ay cabbireen weji kale waxay culamada qaarkood yidhaahdeen camalkiinu jannada idin gelin maayo waxaa laga tilmaamayaa keligii idinma gelinaayo haddaan raxmadda ilaahay ku ladhnayn laakiin marka ay ku ladhan tahay naxariista ilaahay markaasaa jannada ku gelaysaan laakiin camalkoo mujarad ah hadduu rabbi cadligiisa idinku xisaabo jannadii markaa kuma gelaysaan waayo camalka laftiisu inuu ruuxii camal wanaagsan la yimaado iimaan iyo camal saalixa la yimaado hanuunaa waa fadli ilaahay awooddiisa keliya wuxuu ruuxu kula yimi ma aha hidaayada uu ruuxu hanuunayo oo mu'min noqonayo oo mid camal wanaagsan samaynaya noqonayo oo mid towbadii la imanayo noqonayo oo khaatimadiisu khayr ku khatinmaysa waa bifadli illaahi wa raxmatih yacnii awooddiisa keliya kuma imane ilaahay fadligiisa iyo naxariistiisay ku timi ya waa fadli ilaahay hidaayadu mar labaadka camalka saalixa in loo labanlaabo oo ugu yaraan shaygii kastee khayra uu sameeyo toban goor in loo labanlaabo ama ka badan in loo labanlaabaa waa fadli ilaahay wa ilaa xasano kasta waxaa ka iman lahayd yacnii markaa hal markaa xasano in loo qoro mudaacafada loo labanlaabayaa waa fadli ilaahay mar saddexaadka ruuxii markuu dembaabo in albaab towbada loo furay towbadda la waafajiyo towbaddana laga aqbalaa iyaduna waa fadli ilaahay hadduu allah odhan lahaa qof kastoo dembaabo waa cadaabayaa dee cadaalad bay noqon lahay ya waa cadaaladdiiba in la yidhi waxa weeye kii toobad keena toobadda waa ka aqbalaya shuruudda toobadduna dhammaystirantay shuruudda toobadduna waa saa iyo saa iyo saas ruuxu toobad keenna waa ka aqbalaya towbadda wixii horena waa ka dhaafayaa waa fadli ilaahay waa fadli ilaahay markaa saas aawadeed ayaa camalka keliya aanu waxba tarayn ee uu yahay markaa mid fadliga ilaahay iyo naxariistiisu mawdica ay ku sugan tahay oo meesha ay ku jirto marka camalkiisa keligii ruuxa janno gelin maayo saas aawadeed wax kastoo wanaagsana uu la yimaado iyo si kastuu taacaadka u farabadsado waa inaan huruur iyo icjaab gelin waa inaan iscajabin wax weyn waa inuu qaadan yamunuuna calayka an aslamuu qul laa tamunuu calaya islaamakum bal illaahu yamunu calaykum an hadaakum liliimaan ya idinku ha tar sheeganina allah baa wuxuu idinku gallad sheeganayaa idinku tar sheeganayaa inuu iimaanka idinku hanuuniyey ayuu idinku tar sheeganaya inuu hanuuniyeyna waa fadligiisi iyo naxariisiisi weeye waa fadligiisii fadligiisana cidduu doono ayuu allah siiyaa oo ku galladaysta calaa haada markaad eegto la ishkaal laa wax ishkaala ku jira ma jiro haddii la yidhaahdo camalku wuxuu sababayaa jannadana dee waxa weeye jannadii camalku gadi maayo oo uma beegtoomo alaa ina silcat allahi haaliya yacnii jannada waa la iibinayo waa mid qaaliya weeye in allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum wa amwaalahum biana lahum aljanna camalka ayaa wuxuu noqonayaa yacni markaa wuxuu noqonayaa jannada ayaa la iibsanayaa oo jannadu allah ka iibinaya mu'miniinta waxa uu ka siinayaana waa nafahooda iyo maalkooda mawdica lagu bixinayaana waxa weeye waa alacmaal asaalixa oo jihaadku ka mid yahay maa jihaadku keliya yacnii camalkii saalixa ahaa ayaa markaa loogu deeqaya lagu bixinayaa yacni naftii iyo maalkiiba taas ayaa lagu bixinaya marka dee alaa ina silcat allaahi haaliya ayuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii alaabta uu allah iibinayo oo bimacnaa jannada ahi waa mid haaliya weeye waa mid qaali ah marka waxa weeye camalka yar aynu la imanaynaa dee mid u beegtoomaya u dhigma ma aha marka waa inaanu qof iscajabin waa inuu mar walba inuu muqasir yahay oo gaabinaayo oo xaqulcibaada aanu gudan waa inuu isu qabaa waa inuu saas ilaa isu qabaa oo iscanaananayaa oo dadaalayaa oo istikfaarka iyo towbada la imanayaa waxaa kaloo xadiidka uu ku tusinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu amray in wanaagga lagu dadaalo lala yimaado fasadiduu waqaaribuu sida sadaadkaee sawaabka ee saxan yacni la kaalaya yacni qowlan wa ficlan wa ictiqaadan mid walba xagga caqiidada xagga camalka xagga odhaahda mid walba sida saxan ee sawaabkaee saxan la kaalaya oo sameeya dhexdhexaystana camalka oo ha ku talax tegina hadduu ruuxu markaa is yidhaahdo acmaasha khayraadka ah intani kuguma fillo oo aad u farabadsado badsado u habeenkii seexan maayo habeenoo dhan cibaadan ku soo jeedayaa oo dhanna waa soomayaa dee nafta bini aadamku ma kari karto taas marka dambe waa ka daalaysaa waxaa dhici karta inuu cibaadadii iyo camalkii saalixaaba ka tago ayaa suuragal ah maxaa la rabaa in waxa weeye markaa la dhexdhexaysto oo waxa weeye aan laguna tarax tegin lagana gaabin saddex nin baa yimi zawjaadka nebiga sala allahu aleyh wasalam ayay markaa qaarkood u yimaadeen si ay uga waraystaan nebiga calayhi salaatu wasalaam cibaadadiis markaasay markii ay uga warrameen cibaadada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaad mooddaa inay yaraysteen oo ay la yaraatay cibaadada nebiga looga sheegay calayhi salaatu wasalaam bay yaraysteen markaasay haddana istidraakeenoo waxay yidhaahdeen oo innagu nebiga maxaynu kaga dhacnaa calayhi asalaatu wasalaam isaga dembigiisii hore iyo dembigiisa dambeba waa la dhaafay yani lama mid nihin camalka uu samaynayo mid ka badan innagu waynaynu samaynaa waayo innagu macsuumiin ma nihinoo ma dhowrnin oo dembi laynagama dhowrin markaasaa mid wuxuu eh, ku dhaartay inaanu habeenba seexanayn ee habeen kastaba cibaado inuu u taagnaanayo habeen oo dhan cibaado kusoo jeedaya midna wuxuu ku dhaartay maalin oo dhan inuu soomayo aanu maalinba afurayn kii kalena wuxuu ku dhaartay inuu isaguna cibaadada u go'ayo dumarba aan u guursanayn markii nebiga loo sheegay calayhi salaatu wasalaam nebigu arrinkaas waxa weeye waa wuu saxay oo sida saxda abuu ah u sheegay oo inay dhexdhexaadka la yimaadaan marka ah waxau yidhi ama ana aniga miyaa fa asuumu uftir waan soomaa waana afuraa yacni maalmaha qaarna waa soomaa maalmaha qaarna waa afuraa ya yacni waan seexdaa waanan markaa kacaa macnaa habeenkii qayb ka midana waa seexdaa qayb ka midana dee cibaadan u kacaa iyo salaad baan u kacaa wa atasawaju nisaa dumarkana waa guursadaa faman ragiba can sunnatii falaysa minii kii sunnahayga iska naca oo ka taga yacni nicbaansho uu nacay daraaddeed uga taga igama mid ahe dayru iga yahay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamay tawasudka iyo dhexdhexaysidka in lala yimaado ayuu tilmaamay camalkana de waxaa khayr badan inta la daa'imaa khayr badan axabu alacmaali ila allaahi adwamuhu wa in qal camal ilaahay wuxuu u jecel yahay ka loogu daa'imitaanka badan yahay loogu joogtaynta badan yahay walow haba yaraadabe ya marka in yaroo aad joogtaysoo daa'imtaa waxay ka fiican tahay in fara badanoo yacni marna aad la timaado marna aad ka tagto daa'imitaankaad daa'imaysaa weliba fawaa'idday leedahayna waxaa ka mid a markaad awoodi kari weydo ama markaa xanuun ha ahaato inaad u awoodi kari weyday safar ha ahaato inaad u awoodi kari weyday gabow ha ahaato markaysaa aad gabowday inaad u kari kari weyday camalkaa aad daa'imi jirtay waa lagu qorayaa ya si aad samaynaysoo kale ayuu kuugu soconayaa ajarkiisu intaad nooshahay laakiin haddaad daa'imi jirin ee aad marmarna samayn jirtay marmarna ka tegi jirtay dee waxa weeye xaaladda noocaasa sidii mid la yimi oo kale ma tihid oo lagu qori maayo markaas taasina waa faa'iide ay leedahay mudaawamadu ay leedahay weeye mudaawamadu diidi mayso marmar inaad camalkii intii ka badiso muxuu samaynayaa qofku in buu ka dhiganayaa raatib aanu iyada marnaba ka tegayn wakhtiyada qaar hadduu nashaad helo wuu ka sii badinayaa laakiin muxuu iska ilaalinayaa inuu ka yareeyo mudaawamadii diidi mayso in laga siyaadiyo fii bacdi alaxyaan waqtiyada qaar inaad ka badiso diidi mayso laakiin waxaad ka dhiganaysaa qadarka ugu yar ee marnaba aanad ka tegayn leebalkaasaad ka dhiganaysaa markaad nashaad siyaadaa hesho iyo firfircooni waad ka kordhinaysaa ama munaasabaadka qaarkood ay soo maraan ama bawaasim khayra ay yimaadaan waqhtiyada caynkaasoo kale ah waad ka kordhin kartaa wa siyaadatu khayr xadiisku wuxuu kaloo sheegay geerida inaan la jeclaysan oo la tamaniyin oo aanu ruuxu is odhan maadimati nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi xadiis laga soo wariyey inuu yidhi khayrukum man taala cumuruhu wa xasuna camaluhu waxaa idinku khayr badan kii cimrigiisuna dheeraado camalkiisuna wanaagsanaado saas aawadeed geeridii yaanu ku degdegin oo bimacnaa aanu jeclaysan inuu degdeg u dhinto ama ilaahay aanu ka baryin inuu ilaahay hadda dilo waayo qofkaa muslimka ahi laba mid weeyo ama waa muxsin ama waa musii ama waa mid cisyaan ku jira oo dembiye la imanaya ama waa mid markaa muxsina oo samafalaya dee hadduu khayr iyo wanaag la imanayana khayrka inuu ka sii badiyaa waa uga fiican tahay inaan khayrku intaa ka badan yacni dadka qaarkood waxyaalahay ku qaldamaan waxaa ka mid a qof baa laga yaabaa inuu xanuunsanayo oo dee xanuunkii yacni markaa xanuun uu ku sugan yahay dhib le muddo badan markaase caamada qaarkood waxay yidhahaan geerida u dhaanta qof muslima geeridu ma dhaanto waayo carabkiisaas intuu cibaado la iman karo xataa haddaanu wax kala qaban karin kelmadda tawxiidka ama markaa dikri carabkiisa markastuu ku dhaqaajin karo waxa ugu sugan ziyaadatu khayr ziyaadatu khayr baa ugu sugan xanuunkana waxaa ugu sugan takfiir lisayi'aat daadin dembiyadii laga daadinaayo sabirka uu ku sabraayo wuxuu ku helayaa ajar ajar baa loo qorayaa darajaadkii jannada ayuu fananayaa marka waxa weeye isagoo cibaada ay ka dhici karto oo dikri la iman kara oo xus la iman kara oo toobad la iman kara oo qalbigiisa xaadir yahay oo caqligiisa joogo ya xaalka noocaasa in la yidhaahdo geerida u dhaanta waxa weeye arrinka noocaas arrin kalad ah arrin aan saxahay aynu ogaadaa qofka ziyaadatu khayr inay ugu sugan tahay intuu nool yahay markastuu khayr la sameeyaba daraja u kordhaysa ya yacani isagoo markaa waxa mariil oo xanuunsanaya ayuu toobad keeni karaa markaasaa dunuubtii markaa waxan ay ka daadan karaan ya dunuubtii ay ka daadan karaan marka saas aawadeed in la yidhaahdo geerida u dhaanta sax maha hadduu qofku markaa musii yahay oo xumaato iyo macaasi ku jiro hadduu markaa ka toobad keeno macaasidaas de waa khayr bay u tahay rubamaa inuu toobad keenana maa dhici karta marka ruux muslimi inuu markaa geeridii tamaniyaa waxa weeye miday markaa u fiicantay maaha hadduu ka maarmi waayo wuxuu odhanayaa sida xadiis kale ku soo aroortay allahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii wa tawafanii ida kaanat ilwafaatu khayran lii ilaahu inoolee inta noloshu khayr ii tahay ilaahu ii oofsoo i dil inta geeridu khayr ii tahay markay geeridu khayr ii tahayna ilaahu i dil ya ducooyinka caynkaasee tacliiqu ku jiro ay ku ducaysanayaan ama waida aradta bicibaadika fitnatan fatawafanii ilayka wa ana ghayru maftuun haddaad addoommada fitna la doonto anigao fitna ka maran ilaahu i oofso yacni saas yada geeri inuu iska tamaniyo saasaa looga fiican yahay oo iska jeclaysto xadiiska laba boqoliyo toddobiyo labaatan can ibni cabaasin radia allaahu canhuma qaala ashifaau fii alaaa cabdullaahi bnu cabaas waxa uu yidhi dawadu waxay ku sugantahay saddex shay sharbati casalin ka bedelo waxay ku sugan tahay fii sharbati casalin qurquro malab ah cabbitaan malab la cabbo waa ku sugantah wa shartati mixjamin toobinka saritaankeedana waa ku sugantay mixjam waa aaladan markaa waxawan yani yani markaa lagu toobayo wax khaas ahaan tan dhiigga lagu soo nuugaya ayaa la yidhaahdaa shartadana waxa weeye waa saritaanka marka isaga weeye marka waxaa looga jeedaa un calaa kulli xaal toobinka saritaankiisana waa ku sugan tahay wa kayati naarin gubitaan dab lagu gubana waa ku sugan tahay wa anhaa ummatii can ilkayi nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan ka reebayaa ummaddayda can ilkayi gubista ay isgubaan baan ka reebayaa rafaca alxadiisa xadiiska ayuu kor yeelay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam u kor yeelay oo u rafciyey lafdiga uu soo wariyey marka hore lafdiga inoo qorani waa mawquuf qadarka hore o dhani laakiin inta dambe aakhirku isagu wuxuu ku cad yahay inuu isagu sariix ku yahay rafciga waayo wa anha ummatii cabdullahi ibnu cabbaas inuu isagu yidhaahdo cala alxikaaya inuu yidhaahdo mooye inuu isagu markaa sidiisa u yidhaahdo markaa dee munaasib ma aha waayo ummaddu waa ummatu muxamed sala allahu aleyh wasalam yacni ummaddii nebi maxamed weeye calayhi salaatu wasalaam laa ummatu bni cabaas ibn cabbaas ummaddiisii maaha marka saas aawoodee inta dambe waxa weeye waxay ku caddahay marfuucnimay ku caddahay laakiin inta hore waxaa loo soo wariyey iyadoo marfuuca iyo iyadoo mawquufaba waa loo soo wariyey waana dhacdaa saxaabigu wakhtiyada qaarkood xadiiskii marfuuca ahaa lafdigiisii inuu sheego isagoon sheegin inuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo waxay culammadu yidhaahdaan raawigu wakhtiyada qaarkood buu nashaad helayaa markaasuu xadiiska rafcinayaa wakhtiyada qaarkoodna waxa weeye waa ka yara wahsanayaa markaasunbu calaa sabiil fatwa buu u sheegayaa calaa sabiil fatwa ayuu u sheegayaa isagoo aan odhanin nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sidaa yidhi mm. riwaayo kale waxaa lagu soo wariyey raawiga ka warinaya ibnu cabaas inuu yidhi inuu yidhi waxa weeye waxaan u malaynayaa wa axsibuhu yacni markaa waxaan u malaynayaa inuu yidhi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam marka shaki baad moodaa riwaayadaa kalena inay tilmaamayso laakiin riwaayo kale oo jasmiya soo aroortay oo iyadu markaa waxa weeye si yacni markaa cad u sheegaysa inuu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam sidan oo ibnu cabaas uu odhanaayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam ashifaau fii alaasa marka xadiiska shaki kuma jiro inuu markaa marfuuc yahay xadiiskan wuxuu ku sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam dawadu inay ku sugan tahay saddex shay siiqada loogama jeedo xasri lagu koobaayo waxyaalo kaloo dawa ku sugantayba waa jirtaa oo aan saddexdan ahayn ee waxaa laga tilmaamayaa saddexdan inay ka mid tahay umuuraha laysku daweeyo ashyaada ugu fiican inay ka mid tahay saddexdaa shay waxa weeyaan waa malab la cabbo iyo toobin laystoobo iyo gubitaan laysgubo waa saddex nooc oo kala duwan malabkii dawo inuu yahay waa laynoo sheegay qur'aankana allah waa ku sheegay inuu dawo yahay yakhruju min butuuniha sharaabun mukhtalifun alwaanuhu fiihi shifaa'un linnaas waxaa ka soo baxa shinnida caloolaheeda wax la cabbo midabadoodu kala duwan yihiin oo malabku dee waa midabadiisu waa kala duwan yahay mid cad baa jira mid cas baa jira mid madow baa jira mid bunniyaa jira yacni markaa midabadu waa aad bay u kala duwan yihiin yacni malab aad u cad baa jira oo saafi ah yacni mid madowna waa jira iyo mid marka waxaa casiba iyo mid bunniyahay marka binasi alqur'aan mukhtalifun alwaanu fiihi shifaaun linnaas dawuu dadka u yahay marka dawada waxyaalo badan buu dawo ka yahay malabku malabka saafiga ahi ashyaa badan buu dawo ka yahay siyaalo badan oo kala duwanna waa loo isticmaala laakiin cabbitaanka oo ah sidii ugu fara badnayd baa laynoogu sheegay isagoo keliya waa la isticmaalaa isagoo waxyaala lagu darayna waa la isticmaalaa xanuunnada marka waxaa weye beredkao dhan ama wixii qabow oo dhan waa daafacaya aad buu ugu fiican yahay xataa xanuuno badan oo kale loo isticmaalaa jiraa xataa nabarradaa lagu daweeyaa qofku markuu gubto ama uu dhaawacmo nabarkii wax lagu dhayo waxa ugu fiican malab alla waxay ku dhayaan dhakhaatiirtu malab saafiya ah haddii la helo wax ka fiican ma jiraan wax ka fiican oo lagu dhayaa ma jiro hadday gubitaan tahay iyo hadday marka waxawe nabaro kaleoo oo dhaawacyo a ah tahay mid walba dhayitaan markay noqoto isaga ugu fiican sharti waa inuu saafi yahay wax kale iska daya xataa indhaha loo isticmaalaa oo marka waxa weeye dawada markaa indhaha lafteeda waxa waa daweynaya hadduu markaa yahay malab saafi ah malab saafiya ah, hadduu yahay waa daweynaya si mufrada waa loo isticmaalaa cabbitaanka markay tahay iyadoo dawooyin kale lagu darayna waa lala isticmaalaa mid kastaba waa leeyihi wuxuuna ugu nafci badan yahay calariiq markuu yahay cala ariiq waxaa la yidhahdaa waa marka uu ruuxu subaxii soo kaco intaan calooshiisa wax kala gelin inuu malabka markaa ka bado oo weliba biyana aanu ka daba cabbin ee malabka iyo caloosha uu isu daayo wax ka nafci badani ma jiraan hadday tahay beerka iyo siduu u safaynayo hadday tahay waxa weeye markiisa markaa yacni xanuunnada siduu ula dagaalamayo yacni aad iyo aad bay u fiicantay wakhti baanu u daynayaa qofku caloosha ayuu u daynayaa ee saacad ku dhow aanu waxba ka daba isticmaalayn xilliga labaad ee ku soo xigaa waxay dadka qaarkood sheegeen inay tahay marka uu habeenkii seexanayo inuu ku seexdo waxyaalaha yacni waxa weeye balqamka iyo mawaadka faasidkee ku jira jidhka siduu uga soo saaro siduu u furfuro aad iyo aad buu ugu fiican yahay calooshii waa maydhayaa waa xoojinayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi wuxuu ku yidhi walaalkay calooshiisii baa furantay nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam malab sii malab waraabi wuu siiyey waa kasii dartay wuu ku soo noqday wuxuu yidhi yaa rasuul allahi waa siiyey malabkiio way ka sii dartay isqihi casalan buu yihi malab waraabi mar labaad buu ku celiyey haddana waa ku soo noqday wuxuu yidhi marka uma kordhin inay sii furanto mooyaane wax kale nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam sadaqa allah wa kadaba batnu akhiik isqihi casala allah baa run sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay allah markuu yidhi fiihi shifaa'u linnaas allah baa run sheegay caloosha walaalkaana been bay sheegtay isqihi casalan malab waraabi malabkiiba haddana siiyey markaa dambe istaagtay ahlucilmigu waxay yidhaahdeen yacni malabku mar caloosha waa socodsiiyaa marna waa joojiyaa hadday soconayso waa joojiyaa hadday markaa taagan tahayna waa socodsiiyaa si khafiifa ayuu u socodsiiyaa haddaan wax kale lagu darin wax kale haddii lagu daray waa laga yaabaa si haw ayna socoto xadiiskani siduu sheegayana waxay tahay ninkan waxaa ku badnaa maaddada faasidkae calooshiisa ku jirtaa fara badnayd marka maaddadii faasidkaahayd caloosh iyadaanu ka dhammayn caloosha istaagi mayso dantiisayna tahay maadada faasidka caloosha ku jirta inay ka soo baxdo waayo xikmad baa waxaa lagu yidhaahdaa fii xikma almacidatu beyt daa calooshu waa gurigii xanuunka qofka haddii calooshu taagan tahay xanuunba kama maqnaa marka sidaas aawadeed calooshii markaa in maaddada faasidka ku jirta in laga socodsiiyo istifraaq la sameeyo dee waa dantiisa weye waa fiican tahay halkaan baraarujiya almacidatu beyt daa waa xikma min alxikam xadiis nebi ma aha saas aawadeed waxay yidhahen waa mawduuc in nabiga loo nisbeeyaa been abuur weeye nabiga mid marka uu yidhi ma waa xikmatu min alxikam bis laysa ila marka calaa kulli xaal maaddada faasidka ee calooshiisa ku jirtaa ninkaa maadaamay fara badnayd malabkii waxa weeye wuxuu soo saarayay maadadii faasidkaahayd sidaasay usii soconaysay markay soo dhammaatayna dee way istaagtay macnaa laga tilmaamaya saas wa shartati toobinka saritaankiisa isaguna wuxuu ka mid yahay waxyaalaha dawada abuu ka mid yahay oo dhiiggii waxaa ku jira dee qaar badan baa howlgabaya oo unugyada dhiiggu ay burburayaan oo dabeedna marka ay noqonayaan markaa waxawe mid aan markaa saalix ahayn dhiiggii qayb baa faasid noqonaysa qaybtaasi markay faasid noqoto wuxuu u baahan yahay qofkii inuu iska saaru u baahan yahay ama bahal baa qaniinaya sun baa jidhkii ku jirta suntii in laga saaro u baahan yahay marka qofka weyni wuxuu u baahan yahay inuu markuu xilli joogaba istoobo xilli markuu joogaba inuu istoobo u baahan yahay yani qof weyn baad arkaysaa ma hadduu doono nin weyno dee da'a ah oo ka odhanaya weliga isma toobin dee khatar buu ku sugan yahay yani dhiiggii waxa weeye qaybta faasidka ku jirta in laga saaraa waxa weeye waa u fiican tahay dhiig cusubna waa u dhalanayaa fasaadkii ku dhex jirayna waa ka baxayaan xanuunada qaarkood qofku isagoo hayoo meeshu xanuunaysa artoobinka la saarayaa marka laga saaro waxa weeye dhiigga faasidka xanuunka waa ka ba'ayaan waa ka baayaa waxyaalaha wax lagu daweeyo waxna jidhkaa la gelinayaa waxna jidhkaa laga bixinayaa marka jidhka waxa faasidka ku jira in laga saaraa waxay ka mid tahay siyaalaha wax lagu daweeyay ka mid tahay marka toobinku aad buu u fiican yahay waxa fiican marka ugu yaraan sanadkii mar in la istoobo haddaan laba goorba laga dhigin dadka qaar waxay fadilaan in sanadkii laba goor istoobo lixdii biloodba mar laakiin hadday dhici weydo sanadkiiba inuu mar istoobo ayaa fiican marka la toobayana cid toobinkii garanaysaa waa inay toobtaa oo dhiigga inta faasidkun ka saaraysaa oo aan dhiigga caafimaadka qabe saxiixa aan saarayn xataa infekshannada jidhka ku jiraa waxay raacayaan marka waxay toobinka raacayaan waxaanu la eeganayaa waqtiyada markaa la fadilay in laystoobo waa xadiidku ku soo arooray saddexdii maalmood oo bishu markay tahay bisha qamariga ahi ee dayaxa laga tirinayaa subaxa toddobiyo tobnaad ama sagaaliyo tobnaad ama koob iyo labaatanaad bimacnaa gudcurka saddexda maalmood ee tiradu kala dhiman tahay ee ugu horeeya gudcurka marka la galo tirooyinka kala dhiman waxaa ugu horreeya toddobiyo toban waxaa ku xiga sagaaliyo toban waxaa ku xiga koob iyo labaatan ya saddexdaa xadiis baa ku soo arooray saddexdaa in lastoobo xilliga ugu fiicanna marka waxay tahay salaada hore intaanu qofku waxba cunin inuu toobinkaa isi saaro cidda toobaysana waa inay tahay cid toobinkii garanayso oo saritaanka yaraynayso oo tiiftiifaysa meesha si dhiigga ka faasidkaa keliya usoo baxo oo ka saxiixi aanu usoo soo bixin dhiigga madowi markuu soo baxo ee ishaystaana waxa weye waa maaddadii faasidkahay laakiin dhiigga casee walalaca leh isagu waa dhiig saxiixa weeye haddii laakiin markaa saritaanka la weyneeyo way isla soo baxayaan labada noocba labada noocba way isla soo baxayaan qofka dhiiggu ku badan yahayee dee markaa tandhaaf dhiiggu ku yahay oo kale waa u fiicnaan kartaa inuu waxa weeye labadu isla soo baxaan laakiin qofkii dhiiggiisu caadi yahay ee aanu dhiiggu ku fara badnayn inta faasidka in laga saaro ayaa fiican yacni taana saas iyadaa weeyaan xanuuno fara badanna waxa weeye toobinkaasi dawa ayuu u yahay oo laga daweeya ilaa khalalka markaa maskaxda ku imanaaya dadka qaarkood markaa waxa weeye ay yacni si kale noqonayaan oo inay dee markaa waxa weeye eh, sidii wax waalanoo kale ay noqonayaan dawo ka yahay hurdala'aanta dawo ka yahay sunaha jidhka gale dawo ka yahay yacni wax fara badan buu markaa dawo ka yahay eh, marka waxa weeye dhiigga faasidka ruuxa in laga saaro la toobaa yani nafci fara badan buu leeyahy nafci fara badan ayuu leeyahy nin mar xanuunsaday xoogaa khalal ku yimi hurdadiisina ka tagtay dabeedna markaysaga xoogaa eh, si kale yaro noqday ayaa waxaa la yidhi hala toobo markaasuu toobinkii diiday markaasaan maalin baanu tegey markaasa toobinka maxaa u diiday weligaa ma is waa nin iga weyn markaasuu maya weliga isma toobin markaasaan ku idhi gaari haddii uu eh, saliidijiinta laga shugi waayo suu noqonaya markaas ma soconaya waa saasoo kale dhiigu wey dhiiggu waa saasoo kaleo haddaan dhiigga faasidkaa laga saarin dee dhiiggii si wanaagsan u shaqayn maayo in toobinka ku fiican baan u tilmaamay ninkiibu u tegey ninkii waxaway intaasoo bilood aan seexan ninkiibu u warramay toobankiibuu saaray toobankii marka saaray wuxuuna uga warramay wuxuu uhi waxa ay sheegeen oo dhani waxay raacayaan toobinkay raacayaan haddaad seexanaysaa buui waa kan soo noqday buui waan quraacday waan seexday isla markii baan dhacay salaadii duhur baa lay kiciyey waan qadeeyey waan seexday haddana dhowr bilood ma seexan ninkaas haddana waxaa lay kiciyey salaadii casar baa lay kiciyey buui intii ka dambayse hurdada waa iska ilaaliyey cishihii markaan tukadaan haddana seexday buui salaaddii subax baa lay kiciyey buui biririx buu ninka yidhi alla wixii khalal uu dareemaya o dhan waa ka tagay marka toobinku waa dawo wa naarin gubitaanka dabka lagu gubo iyaduna waa dawo dawowii ah, waxaa xadiisku sheegayaa inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ka reebay inay isgubaan waxaa soo aroortay riwaayo kale wamaa uxibu an aktawiya ma jecli inaan isgubo oo bimacnaa gubitaan dalbana ma jecli xadiiskanna wuxuu sheegaya nahyi xadiis kale wuxuu sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu cid amray in markaa la gubo ya dhakhtara markaysa markaa inuu cid ugu yeedhay oo dabeedna faqataa cirqan wa kawaah yacni ciriq buu ka gooyey bimacnaa saray wa kawaahu waana gubay waxaa jira nooc yacni fasdi iyo waxaa kale jira xijaamo xijaamadu waa toobinka fasdiguna waa saritaanka xididka la saro masalan xidid baa waxaa laga yaabaa waqtiyada qaarkood inay xinjiro fadhiistaan toobinku waa dhacdaa inuu soo saaro meel ku dhow haddii la saaro waqhtiyada qaarkood xididka aadka u xanuunaya Eh, haddii markaa waxa weye u muuqanayo oo la yaro saro oo aan la wada jarin waa la yaro saraya maadada faasidkii si ay uga soo baxdo iyo xinjirihii waxaa ku jiraan kadibna waxa weeye markaa eh, dab baa lagu yar dhejinayaa meesha isqabsanaysa xuudkana lama wada jarayo ee waa la yaro saraya eh, tan noocaasoo kalea iyada lafteedu waa fasdi baa la yidhahdaa marka kau xadiisku sheegaya waa kaa ah faqaطaca cirqan wa kawaah faqataa cirqan wa kawaa ciriq buu jaray bimacnaa saray waana gubay marka kayiga nebigu calayhi salaatu wasalaam waqtiyada qaarkood waa sameeyey ama yani waa taqriiriyey oo waa sugay dawo inay tahayna waa sheegay inaanu jeclaynna waa sheegay inuu ummaddiisa ka reebayna waa sheegay nahyigan litaxriim maahe waa litanziih inuu sameeyey waxay sheegaysaa ama taqriiriyey inay bannaan tahay inaanu jeclayno waxay sheegaysaa in waxaweeye laga fiican yahay inuu reebay waxay sheegaysaa karaatu tansiih inay tahay laakiin samaynta la samaynaayo mid xaaraana ma aha inta dawo kale la helayana gubitaanka lama isticmaalo waa xikmad ay ku yidhahdaan carabtu masal baabay iska noqotay aakhiru dawaa ilkayo dawo waxaa ugu dambaysa gubitaanka dawo kaleo dhan marka qofka lagala quusto ayaa la gubaa laakiin maadaama yani markaa dabkii uu xanuun badan yahay waan isaga lagu horayn waa in la dambaysiiyaa isaga waa inaan lagu horayn waa in la dambaysiiya cidda gubaysaana waa inay tahay cid aqoon gubitaanka u leh soomaalidu arrinkaa gubitaanka aad bay iskaga dhiiradaanoo waxay sameeyaan wararkan ay xanuunaysa kaale i gub caruuraha way iska gubgubaan iyagoo cilmi aan u garanayn tan noocaasoo kale waa lagu dambaabayaa qofkii haddaan gubitaankii isagaanu aqoon yacni uu markaa yidhahdo waxbaan iska gubayaa waa lagu dambaabayaa waayo carruurihii waa ammaano lagu dhiibtay weeye waxaad doonto uguma tasarufi kartid ya dabkii darar buu leeyahay iyo dhibaato dhibaato maadaamuu leeyahay wax laga fursan waayey oo cid aqoon u lihi samaynaysa mooye iskama samayn kartid haddii kale waxaad noqonaysaa caasi mid ku dambaabayaad noqonaysa ya man tatababa walam yuclam minhu tibu qabla dalika fahuwa daamin xadiiskii sunanku muxuu sheegayey ruuxa dhakhtarnimo isku kallifa ya isagoo aan markaa waxabaa dhakhtarnimo aan lagu aqoon bimacanaa cilmu tib ma yaqaan takalluf buu arrinkaa ku samaynayaa iyo jahli ya wuxuu geysto waa qaandhabaya wuxuu geysto waa qaandhabaya xadiiska alcallaamat ibnuqayim markuu ka hadlaayo kitaabkiisa atib nabawi kaga hadlaayo aad iyo aad baad u yaabaysa odhanayaa qofka markaa mutatabibka iyo tabiibka markuu kala sheegaayo tabiibka waxaa loo shartiyaa intaan loo shardiy ya dad fara badan oo dhakhaatiir loo yaqaano oo hadday doonaan marka waxaa site shahaadooyin caali ah sita oo digtoorra lagu sheego shuruudaha uu sheegaya kuma wada rumoobayaan iska daa kale labaatan arrin inuu tixi jiraan filaya waa hore ay ugu dambayseen wale saa yahay saa yahay saa yahay saa yahay yacni waxa weyaan xataa tibbiga markaysaga markaa ruuxiga ah yacni waxa weeyaan iyo kan markaa waxa weeye maadiga maadigaahee kale labadaba waa inuu yaqaanaa buu leeyahy markaasuu tabiib noqon karaa yani shuruud badan buu sheegaya calaa kulli xaal qofku naftiisa iska daa cid kale iskama gubi karo jidhkiisa inuu iska guba uma bannaana xubin jirkiisa ka mida ma iska jari karaa iskama jari karo aqoon buu ku samayn karaa hadduu markaa gubitaanki yaqaano yani m sida wax loo gubo iyo meesha laga gubo iyo qadarkiisa iyo mid walba uu garanaayo xanuunkana dee marka dawo ay u tahay gubitaanku uu garanayo taasoo kale waa isgubi karaa lakiin haddii kale maya ya bes waa ay xanuunaysa iskaga dheji hadday tahay ta noocaasoo kale waxay noqonaysaa mid qaladay noqonaysa marka cidda gubaysa waa inay tahay cid gubitaankii garanayso kayigii garanaysa waa inay tahay marka taasna saas wey saddexda arrinee la sheegay waa laysku cadfay mid weliba dawo gaarkeedu mustaqilo weeye oo marka layihi sharbatu casalin wa shartatu mixjamin waxaa bannaan in la rafciyo iyo in la jaro labadoo bannaan haddii la jaro waxay noqonaysaa yacni bedelu mufasali min mujmal macduudkiiba cadadkii laga bedelayaa oo mid mufasala laga bedelayaa mid mujmal ah haddii la godana waxay noqonaysaa hiya sharbatu casalin wa shartatu mixjamin wa kayatu naarin markaasay noqonaysaa saas marka wowgu wuxuu noqonayaa bimacnaa aw oo dawadu waxay ku sugan tahay kan ama kan ama kan shardi maaha saddexdu inay israacaan oo marka saddexdu majmuuca yihiin oo kulansan yihiin bay dawo yihiin haddii kale maaha muraadku ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa saddexdaa mid ahaan ayaa dawadu markaa ku jiri kartaa baa laga tilmaamaya halkaah inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk